نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل الحديث السادس والعشرون حديثka لح iyo labaatanaad wuxuu hi baabun wuxuu baab u yahay man qaala kii yidhaahda ee ku qowlay ina aliimaana iimaanku huwa alcamal inuu camalka yahay liqowli illaahi tacaala qowlkii alla uu yidhi wa tilka taasi aljannatu janno wey allatii taasoo uurihtumuuha la idin dhaxal siiyey bimacnaa la idin siiyey bima kuntum tacmaluun ay bisababi camalikum camalka aad samayseen sababtiisana laydin siiyey ama bimaa ay iladii kii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna ay tacmaluunahu kuwa sameeya maada mawsuula waa laga dhigi karaa masteriyana waa laga dhigi karaa labadaba wa qaala ciddatun kooxi waxay tidhi oo min ahli lcilmi ahlulcilmiga ka mid ah oo cabdulaahi bnu cumar uu ka mid yahay uu ka mid yahay anas bnu maalik oo marfuucan wa mawquufan labadaba looga soo wariyey laakiin marfuucan aanu sugnayn alimaam mujaahid ayaa waxa weeye ka mid ah waxay yidhaahdeen fii qowlihi tacaala markay macnaynayeen qowlkii alleh fawarabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanas'alannahum weydiinne oo weydiinne camaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen waxay ku macnayeen can qawli laa ilaaha ila allah waxaanu weydiinaynaa can qawli laa ilaaha ila allah can itawxiid kelmaddaasaa la weydiinaya wa qaala waxa uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala limili hada guushaasoo kale ina hada lahuwa alfawz alcaiim falyacmal ha u shaqaystaan alcaamiluuna kuwa shaqaysanaya alimaam bukhaari intaynan xadiika u gelin wuxuu doonayaa baabkan inuu ku radiyo nimanka murji'ada la yidhaahdo ee qaba iimaanka inaanu camalku ka mid ahayn wa ana alcamala khaarijun min aliimaan acmaasha la samaynaya inay iimaanka ka baxsan tahay qolyaha qowlkooda lagu radinaya walibana waxaa loogu radinaya hadda qaab ah mubaalaa iimaanka dhammaantiiba inuu yahay camal waayo shal waxaanu soo marnay walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum in lagu tilmaamay ictiqaadka camal lagu tilmaamay wixii qalbiga lagu guntayey camal qalbi inuu yahay ay bima staqara bihi quluubukum taa adiladeedu tilmaamaya waxaa ka waxyaabaha jannada lagu mutaysanaya inay ka mid tahay camal camalkana waxaa kow ka ah iimaanka kow ka ah waxa jannada lagu mutaysanayo waa diinto dhan qofku inuu diinta ku toosnaado waxaa ka mid ah acmaasha wanaagsan ee la samaynayo acmaashaasina iimaanka ayay ka mid tahay marka laga hadlayo jannada waxa lagu mutaysanayo alle wuxuu tilmaamay jannada waxaa lagu dhaxlaya lagu helaya ee la siinaya waa camalka dadku ay shaqaysanayaan waxaa nabiga ka sugnaata calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah lan yadkhula axadu minkum ljannata bicamali mid idinka midi jannada ku geli maaya camalkiis aayaddan iyo aayaadka la midka ah bima kanuu yacmaluun bima kanuu yagsibuun waxaa lagu tilmaamay camalkaaga iyo shaqadaada inaad jannada ku helayso xadiikaasina wuxuu tilmaamaya qofna camalkiisu inaanu janno u goynayn sidee laysu waafajinaya aqwaal ilaa lix gaadhisay culimmadu ka leeyihin laakiin laba un baynu ka soo qaadanayna jawaabi waxay tahay jazaan bima kanuu yacmaluun uuritumuuha bima kuntum tacmaluun camalkaa jannada lagu gelaya waa camalka maqbuulkaa ah wey lan yadkhula axadu minkum ljannata bicamalihina waxaa looga jeedaa camal kastoo aad samaysay waxa weeye jannada ku mutaysan maysid waxaa la diidayaa mujarad lcamal camal baan qabtay oo keliya janno kuu goyn mayso laakiin waa inuu yahay mid maqbuula ah. camalka aqbalaadiisuna loogama jeedo shuruuddiisii iyo arkaantiisii iyo wixii uu u baahnaa ee fuqahadu ay sheegayeen loogama jeedo adigoo intaa la yimi baa laga yaabaa inaan laga aqbalin qabuulka la sheegaya waa alle subxaanahu watacaala camalkaaga inuu soo dhoweeyo abaalmarintiisana uu ku siiyo laakiin kay fuqahadu ka hadlaan ijza baa la yidhahda salaadaadu way ansaxday yani way kaa gudayoo qallayn maysid wey saasaa looga jeeda macnaha waa lagu macnayey inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah ibnu cumar waa kii lahaa waxa weeye waxaan jeclaan lahaa low ana allaha taqabala minii salaatan waaxida alaad keliya in layga aqbalaan jeclaan lahaa lan allaha qaal inama yataqabal llah min almuttaqiin macnaha waa lagu macnayey ka la diidayaa waa camal mujarada ka la sugayaana waa camal maqbuula haddii uu alla aqbalayna aqbalaadaasi waa fadlu min allahi waraxma waa gallad iyo naxariis iyo fadli xagga alle ka ahaatay jawaabta labaad oo taa ka mudani waxay tahay in la yidhaahdo almuhbatu hayru اlmanfiy yani marka la sugayo jazaan bima kanuu yacmaluun ama uuritumuuha bima kuntum tacmaluun bada la isticmaalay ee tilmaamaysa camalka ayaa jannada lagu gelaya badaasi waa sababiyu waxayna keensanaysaa sida sababtu musababka wixii ka dhalanaya ay u keensato taana ilaahay baa gacanta ku haya waa sababiya yani camalkaagu wuxuu sabab u yahay inaad jannada ku gasho intaasunbaa lagu tilmaamaya ta diidan yahayna waa baau lmucaawadati wlmuqaabala yani camalkaagu inuu kuu goynayo janno taasaa la diidaya yani camalkaagu si kasta haddaad u dadaasho janno kuu goyn maayo لا أنا قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يعني mar walba gallada alle ayaa kula socota taana waxyaabo badan baa keenaya waxaa ka mid a nicmooyinka oo ay ka tahay camalkaa wanaagsan laftiisa inuu ku waafajiyey nicmooyinkaasoo dhan ee camalka aad samaysay uma qalanto marka haddii si xaqiiqaa lagula xisaabtamo camalkaagu wax badan kuu goyn maayo wuxuu kaloo tilmaamay aayadda labaad ku tilmaamay alimaam اlbukhaari in la isweydiinayo camalka in wax la yska weydiinayo camalkiibay mufasiriintu isku khilaafeen qole waxay ku macnayeen sida mujaahid iyo labada saxaabiya jaliilka aynu ka soo naqlina anas bnu malik iyo cabdulaahi bni cumar waxay ku macnayeen camalka la isweydiinaya inuu yahay qowlu laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid in la macnaha waa lagu macnayey waana sida ibnu xajar uu u macnaha labaadee lagu macnaya cama kaanuu yacmaluun in caam laga dhigo oo camaloo dhan lasoo gudageliyo oo xitaa caqiidadii iyo acmaashii la samaynayey wixii lagu hadlayey wixii la ictiqaadinaya dhammaantood in la soo geliyo dhinaca markaynu ka eegno waana sida nawowi uu xoojinayo oo waxa uu leeyahay camalka caamnimaynu ku qaadayna kalimatu tawxiid lagu koobi maayo waana sida daahirku uu keensanayo laakiin ibnu xajar wuxuu ku sii xoojiyey lanas'alannahum ajmaciin baa dadko dhan baa la weydiinaya dadko dhan baa la weydiinayaana waxaa laga fahmayaa gaal iyo muslimba in la weydiinayo gaal iyo muslim labadaba in la gaal iyo muslim waxa la wada weydiin kara laysku waafaqsan yahayna waa kalima tawxiid waa wax islaamnimada lagu soo galo laakiin acmaasha salaada iyo soonka iyo xajka iyo acmaasha la ah gaalada ma lagala xisaabtamaya oo mukalafiin ma ku yihiin waa masale khilaafiya iyada waa laysku hayaa marka ajmaciin waxa khalqigoo dhan la weydiinaya waa tawxiidka weeye gaaladana waa la weydiinaya masaladu waa khilaafi laakiin khulaasat lqowl sida imaam albukhaari uu wataa yacmaluun waa tawxiidka ama keligii ha lagu sheego ama iyadoo acmaashii kale ay weheliso waxa wey ha lagu sheego waxaa lagu tilmaamay caqiidadii iyo tawxiidkii inay camal tahay aayadda ishkaal kale ku sugan oo alle subxaana wa tacaala aayado kale waxa uu ku tilmaamay cidna inaan wax la weydiinayn fa yowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaan wlaa yus'l can unuubihim lmujrimuun adila diidaysa all subaana wataaa maalinta yaam inaan cidna la weydiinayn waayo ilahay baa kaaga xoogaasan wii aad samaysay laakiin waxaa lagu jawaabaya ama lagu jamcinaya labada aayadood ama adilada noocaasa qaybina maalinta qiyaame in wax la isweydiiyo diidaya qaybina ay sugayso suaasha la diiday waa suaalu isticlaamin waistihbaarin wastifhaam suaal xog lagaaga doonayo oo macluumaad lagaa doonayo maxaad samayse ta noocaasa lagu weydiin maayo waayo ilaahay baa kaa og su'aasha la sugayna waa su'aalu tawbiikh waa su'aal la ysku canaananayo oo waxa weeye qofka lagu qirayo wixii uu sameeyey taana waa la sugaya ta kalena waa la diidaya qaala abu cabdilah waxa uhi xadaana axmed bnu yuunus awowgii baa loo nisbeeyey axmed bn cabdilaah bn yunus atamiimi alyarbuuci alkuufi waa min ahli kuufa wa muusa bnu ismaaciil abu salmata atabudaki qaala waxay yidhaahdeen labadoodu xadaanaa ibraahim ibnu sacad uu inagu soo noqnoqday shalayna waynu soo marnay ibraahim ibnu sacad ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf waxaa awow u ah axad lcasharati almubashariina biljana cabdiraxmaan ibni cawf قال xadثna بن شiهاaب عن سعيid بن المسyب ama عan سacيid بن المسyب فقيه الفقهاء ayaa loo يaqaanaa waa kibaar التaaبiciin bal أكبر التaaبiciin baa lagu sheegay imaamu أحmed markii la weydiiye waxa hi waa أفضل التaaبiciin taabiciinta dhammaantood isku soo duuduub waa ninka ugu culus ee ugu fadliga badan wey waa min kibaar التaaبiciin musayب iyo musayib labadaba waa loo dabdiyey kul musayabin fabilfatxi siwa abi saciidin faliwajhayni xawa magaca musayab oo ismu mafcuula ama musayib oo ismu faacila hadduu kugu soo baxo waa la fatxiya waxaan ka ahayn saciid aabbihi siwa abi saciid faliwajhayni xawa musayab iyo musayib labadaba waa la ogolyahay musayab waa kii soo qafaashay wey musayibna waa kii isagu wax afaalinayay marka wuxuu ahaa mahzuumi qurashi ayuu ahaa qoladii la tartamaysay banu haashim ayuu ka jeeday madaxdii qurasheed buu ahaa sidaa awgeed waxaa laga sheegay inuu yidhi sayab allahu man sayabani waxa weeye ilaahay waxa weeye ha ciqaabo ninka waxa weeye addoomma sheega yacni naga soo qaado in nala qafaashay yani wuxuu diidan yahay in la yidhaahdo musayab musayab in la yidhaahdo ismi mafcuul laakiin muxadiiintu waa sheegeen waanu ku caanbaxay isagu waa taabiciinta ninka ugu weyn aabbihii waa musayib ibni xasn awowgiina waa alxasn almakhzuumi xasn ibni abi wahab awowgiina waa saxaabi walibana muhaajiriintii hore ayuu ahaa bukhaari waxaa inoogu soo socda oo noo iman doona insha allahu tacaala kitaabu ladab baabu ismi lxusn waxaa noogu iman doonaa malxasn waa eh, murugadii waxaa noogu iman doona inuu nabiga u yimi awowgii dabeedna uu ku yidhi masmog qaala xasnun nabigu waa ka bedelo waxa ii inamaa anta sahlun inama anta sahlun xun qaala inamaa anta sahlun qaala laa uayiru isman samaaniihi abi magacii aabbahay ii bixiye laygu walqalay badeli maayo buui saciid waxa uu hi xadiidka soo warinaya famaa zaalat alxusuunatu fiina bacdu adkaanta iyo murugadu nagamay zuulin yani maalinta hadday magaca qaadan lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad sahla oo xaalkoodu fudud yahay wuxuu ka mid yahay taabiciinta waaweyn Eh, afdal taabiciin waxaa loo leeya waa xagga cilmiga uu leeyahay ayaa waxa weye loogu sheegaya laakiin taabiciinta ninkeebaa ugu wanaagsan xagga waraca iyo cibaadada taa nabiga gooya calayhi salaau wasalaam xadiidka muslim khayru taabiciina rajulu yuqaalu lahu uways taabiciinta waxaa ugu khayr badan ninka la yidhaahda uways la yidhaahdo laakiin ninkaasi ninkan xagga cilmiga uma dhigmayn muxadiiintu waxay idhaahdeen ninkaa nabiga sheega calayhi salaau wasalaam mustajaabu ducana waa wuxuu ugu wanaagsan yahay xagga cibaadada iyo zuhdiga iyo waraaca waana siuu nabigu sheega calayhi salaau wasalaam afdaliyada oo xagga cilmiga ah waa saciid bnu musayib wakhayruhum uwaysun ama alafdalu fabnu lmusayabi wakana alcamalu bay muxadiiintu idhahdeen an saciid bn musayib an abi hurayraa radi allahu taal anhu ana rasuul lahi sal lahu alyh wasm suila waxaa la weydiiyey ayulcamali camalkeebaa afdalu ugu wanaagsan acmaasha la sameeyo faqaala nabigu waxau hi iimaanu billahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa in la rumeeyo iimaankii waxa lagu sheegay camal baa lagu sheegay qiila waxaa la yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala waxau hi aljihaadu fii sabiili اllah jidka alle in loo jihaado qiila waxaa la yidhi uma maada maxaa ku xiga qaal waxau hi nabigu xajun xaj mabruur lagu samafalay xadiikani wuxuu ku cadiya imaam bukhaari sida uu baabaysanayo waxaa nabiga la weydiiye alayhi salaau wasalaam acmaasha la sameeya yaa ugu fadli badan jawaabtuu nabigu bixiyey waa iimaanka ilaah iyo rasuulkiisa la rumaynaya inuu acmaasha ugu fadli badan yahay idan iimaankii baa lagu sheegay inuu camal yahay iimaanu biاllahi warasuulih waa iimaan khaasa waayo iimaanku saynu ogsoonnahay waa caam waxaa soo gudagelaya ictiqaadka waxaa soo gudagelaya acmaasha iyo aacooyinka oo dhan waxaa soo gudagelaya wixii lagu hadlayo o dhan baa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya marka iimaanka ictiqaadiga laga hadlayo aliimaanu billah wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih walyowm alaakhir waxyaabahaasoo dhan baa soo gudagelaya marka waa iimaanun khaas sidaa awgeed baa bacdu ulama leeyihiin waa shahaadateynka weeye iimaanun billahi warasuulih waa shahaadateynkii lagu soo gelayey islaamnimada lagu soo gelayey waxaa lagu xejiyey aljihaadu fii sabiil illah iimaanka iyo xajka waxa laga dhigay nakira laga dhigay jihaadkana macrifa laga dhigay waxay leeyihin culimmadu jawaabay ku jawaabeen waxa lagu kala duway jawaabaha waxaa ka mid a ah riwaayaadka qaar waxaa ku yimi jihaadun fii sabiil illah waxaba in nakira laga dhigay marka waa ikhtilaaf riwaayaat maxaa kan al loo geliya kanna loo gelin waaye ruwaaddaa sidaa usoo naqliya waxba laysku hawli maayo jawaabaha waxaa ka a ah iimaanka iyo xajku ma soo noqnoqdaan ma soo noqnoqdaan waayo iimaankana haddaad la timaaddo waad la timi xajkuna hal mar buu waajibaa laakiin jihaadku waa soo noqnoqdaa haddii la yidhaahdo xajka sunnahi waa soo noqnoqdaa waxaynu leenahay jihaadka waajibkaa baynu ka hadlayna xajka waajibkaa ima soo noqnoqdo xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa saa aynu oo ku cad yahay acmaasha inuu ugu fadli badan yahay iimaan ilah iyo rasuulkiisa la rumeeyo jihaadku inuu ku xigo xaj lagu samafalay inuu ku xigo alxaj lmabruur waxaa looga jeedaa ma stakmala shuruuan ka dhowr qodob laga helo awalan inay niyadiisu wanaagsan tahay ikhlaas lagula yimi qadiyada labaad almutaabaca xajkaa la xajinaya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in la waafaqsan yahay ka saddexaad macsiyo iyo dembi xajka dhexdiisa inta la gudanaya ixraamka lagu sugan yahay inaan lala iman faman farada ay dakhala wa sharaca fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj ka afraad waxa uu yahay an yakuuna almaalu xalaalan lacagta aad ku xajinaysaana xoolo qaad waa inaanay ahayn xoolo xalaala waa inay tahay ida xajajta bimaalin asluhu suxtu fama xajajta walakin xajat alciiru maa yaqbal allahu ila kula saalixatin ma kulu man xaja bayt allahi mabruuru xoolo xaaraana haddii lagu xajiyo wuxuu noqonayaa xajkaasi midaan lagu samafalin hada daabit xaj lmabruur baabun wuxuu baab u yahay ida lam yakun ilslaamu islaamku haddii aanu ahayn cala alxaqiiqati xaqiiqo yani islaamnimadu haddii aanay dhab wa kaana uu ahaado islaamnimadu cala alistislaami isdhiib aw ilkhawfi ama baqdin laga baqayo min alqatli dil la isu dhiibo loo hogaansamo liqowlihi tacaala qowlkii waa alla yidhi qaalat ilacraabu acraabtii waxa ay tidhi aamanna waanu rumaynay ay iimaanan kaamila iimaan dhammaystiran waayo way ilaaqeen qul waxaad tidhaahdaa lam tuuminuu iimaan kaamila ah lamaydaan iman walaakin quuluu hase yeeshee waxaad tidhaahdaan aslamna waanu islaamnay oo waanu hogaansannay faida kaana haddii uu yahay islaamku cala alxaqiiqati dhab ahaan qalban wa qaalaban aahiran wa baainan si muuqata qalbiga ah oo iimaana iimaan u weheliyo fahuwa islaamnimadaasi calaa qowlihi jalla dikru ayay ku sugan tahay oo waafaqsan tahay ina diina diintu cinda allahi ilaahay agtiisa alslaamu waa islaamnimo waana islaamnimadii xaqiiqada ahayd imaam lbukhaari wuxuu halkan ku tilmaamaya alislaam in laba macno loo isticmaalo islaam waa islaam xaqiiqiya islaamna waa islaam xukmiya wey ama aan ida lam yakun اlإslaamu clى اlxaqiiqaةi wakana clى اlاstislaami aw اlkhawfi min اlqatl idaada shariyada jawaabteedu waa xadfan tahay waa wax layska ogyahay wey haddii islaamku aanu xaqiiqo ahayn oo waxa loo islaamay ay tahay baqdin iyo isdhiibid ay tahay yani lam yantafic bihi islaamnimadaasi anfici mayso aakhiro anfici mayso waa laga yaabaa adduunyada dhiiggiisa inuu ku badbaadiyo laakiin aakhiro anfici mayso marka jawaabtu waa lam yantafic bihi fi اlaakhira jawaabtaasaa meesha ka maqan lakiin waa iska fahmaya wuxuu imaam albukhaari tilmaamayaa islaamnimadu inay laba tahay midi waa islaam lugawiya oo ah istislaam in la hogaansamo camal qalbigina aan wehelin islaamkaasina waa islaamka xukmiga ah yacni qofku xukum ahaan buu muslim u yahay oo adduunyada inta uu joogo waxba la yeeli maayo axkaamtii muslimiinta la siinaya laakiin maalinta qiyaame waa gaal wey axkaamtii gaalada la siinaya waa haddii islaamku aanu qalbigiisa degin wuxuu la tukanaya muslimkuu la tukanaya waa sida munaafiqiintii xilligii nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam jamacaya jamaacaadkay muslimiinta la oogayaan laakiin waxay jeclaysanayaan diinta islaamka alla inuu baabiiyo waxa weeye in la baabi'iyo oo gaallimay qalbiga ku haystaan waa nifaaqii ictiqaadiga qaybta labaad waa islaamka xaqiiqiga ah islaamka xaqiiqigaahina islaam noqon maayo haddii iimaan iyo ictiaad haddaan ugu helin marka islaamku hadduu yahay aahir keliya caqiida aanay la socon wuxuu noqonayaa islaam xukmiya ayuu noqonaya waana kii munaafiqiinta muuqaalkay muslimiin ka yihiin laakiin hoosta gaallimay ka aaminsan yihiin waxaana laga fahmayaa islaamku inuu la mid yahay islaamka xaqiiqiga ah inuu iimaanka la mid yahay waayo waxaa laynoo soo sheegay iimaanku inuu yahay waxa la rumeeyo waxaana laynoo soo cadeeyey acmaashuna inay gudagelayso oo abwaab badan laynoogu soo baabaystay iimaanku inuu yahay diinta inuu yahay ayadanina waxay tilmaamaysaa diintu inay islaam tahay marka islaam haddii si gaara loo sheego iimaankuna waa soo gelaya iimaanka keli haddii loo sheegana islaamnimadu waa soo gudagelaysaa laakiin labadooda haddii la wada sheego meel lagu wada sheego midba macna lagu qaadaya islaamka waxaa lagu qaadayaa acmaasha muuqanaysa iimaankana waxaa lagu qaadayaa wixii qalbiga lagu haynaya sida laga faa'iidaysanayo xadiiu jibriil almashhuur laga faa'iidaysanayo qala imaam اlbukhaari xadaana abulyamaan abcan aayadda markaynu ka hadlayno nimanka acraabta ah labada macna lagu kala qaaday qole waxay ku macnayeen qul lam tu'minuu iimaan dhaba inaanay la iman islaamkoodu inuu ahaa cala aahir inuu ahaa sidaa waa lagu macnayey waxay yidhaahdeen aamanna iimaankii baa loo diiday ee waxaa la yidhi quluu aslamna waxaad tidhaahdaan waanu hogaansannay aslamna wastaslamna waanu hogaansannay laakiin iimaankii qalbiga degayay iyo islaamnimadii xaqiiqiga ahayd la idinkama helin sidaa waa lagu macnay waana sida imaam bukhaari u wato culimo kalena ay mareen macnaha labaad waa inay muslimiin ahaayeen muslimiin inay ahaayeen laakiin loo diidan yahay iimaanka kaamilkaa ah loo diidan yahay yacnii iimaanku qalbigiinna ma biyo dhigin oo kuma raasukhin taa ha sheeganina oo aamanna ha laakiin quul wa aslamna waxaa tiraahdaa waanu tukannaa waanu soonnaa muslimiinta waan la xajnaa iyadoo iimaanka ama aslulslaamkiina uu u weheliyo oo laga wado dad muslimiina oo muminiina laakiin aan laga helin amaaluliimaankii laga helin macnaha labaad baana xoog badan walamaa yadhul iliimaanu fii quluubikum wain tuiicu allaha warasuulahu laa yalidkum min acmaalikum shaya aayadda inteeda dambe ayaa caddaynaysa macnahaasaa xoog idan macnaha haddii aynu ku qaadno waxay noqonaysaa aamanaa ay iimaanan kaamilan inay sheegteen qul lam tuminuu waxa loo diidayna waa iimaan kaamila ayaa waxa wey loo diiday xadaana abulyamaan alxakm ibni naafic alximsi wuu nagu soo noqnoqday qaala ahbarana shucayb ibn abi xamza dinaar can الzuhri moxamed ibni shihaab qaala ahbarana camir bnu sacd ibni abi waqaas oo taabiciintii ka mida ah, كمدة عن سعد وسعد بن أبي وقاص أبي وقاص لما قعيس ومالك الزهري waxaana xadiidka lagu tilmaamay oo iska dambeeya ثaلaaثة زهرiyuun saddex nin oo qoladii nabigu ka dhashay calayhi salaau wasalaam qoladii nabiga dhashay bani zuhra ka soo jeeda waa maxamed ibnu shihaab azuhri iyo camr ibnu sacad iyo abihi sacd ibn abi waqaas azuhri ana rasuul lahi sal lahu alayh waslam acaa waa siiye rahdan koox buu siiyey wlxaal sacdun sacadna mid fadhiya goobta ayuu fadhiyey fataraka rasuul lahi sal lahu alayh wasalam rasuulkii all waxa uu ka tegey rajula nin ka tegey ninkaana jucayl ibni suraaqa ayaa la yidhaahdaa aamri jucayl ibni suraaqa aamri rajula nin buu ka tegay waa jucayl huwa ninkaasi acjabuhum ilaya xaggayga loogu jacayl badan yahay yani dadkii meesha fadhiyey ninkaan ugu jeclaa buu ahaa marka nabiga laga yimaado faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah laka can fulaan hebel maxaa kaa helay jucayl maxaa kaa helay yani maxaad wax u weydi lima cadalta canhu maxaad uga leexatay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii la araahu waxaan ogahay muminan mumin inuu yahay baan ogahay la araahu bimacnaa aclamuhu haddii hamzada la fatxiyo waxaa kaloo bannaanoo loo dabdiyey la uraahu waxaan u malaynayaa muminan inuu mumin yahay labadana waxa munaasiba mala in laga dhigo ayaa munaasiba la uraahu faqaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam aw musliman mise waa muslim awdu waa mise waa muslim oo mumin ma ah fasakatu qaliilan waxoogaa baan aamusay in yar baan aamusay uma halabanii waxa iga haalib noqday oo iga adkaaday maa aclamu minhu wixii aan ka ogaa halkaasi waxay xoojinaysaa la araahu in laga dhigo bimacnaa aclamuhu cilmi in laga dhigo laakiin qolada hamzadale waa la daminaya isma diidaysay bay leeyihiin waayo xitaa malaha haalibka ah cilmi baa lagu sheegaa fain calimtumuuhunna muminaat yaqiin laga hadli maayo ee anantum anan aaliban looga jeedaa aniga aalibkae xooga badanina cilmi buu ka dhigan yahi sidaa ogeed waata la daliishado aniga aalibka axkaamta badankeeduna waa ani aaliba aniga aalibkahina waa cilmi laakiin marna isilaaxaan baa loo sheegaa oo cilmi iyo anni ayaa la ysku muqaabaleeyaa wاlwahmu wاldannu washaku maxtamal lraajixin aw idihi aw mactadal yani wixii ixtimaal galana dani iyo wahmi iyo shaki baa la yidhaahdaa haba kale xoog bataan wixii aan shakigelinna waxa la yidhaahdaa cilmi baa la yidhahdaa laakiin taas waa isilaaxi wuxuu idhi maa aclamu minhu wixii aan ka ogaa ayaa waxa weeye iga qaalib noqonaya facudtu waan u noqday limaqaalatii hadalkaygii baan u noqday hadalkii aan nabiga ku idhi faqultu waxaan idhi maa laka can fulaan yacnii hebel maxaad uga tagtay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii la araahu mumina waxaan u malaynayaa amaaan u arkaa inuu mumin yahay faqaala aw muslima mise waa muslim uma halabanii waxa iga haalib noqday maa aclamu minhu wixii aan ka ogaa facudtu limaqaalatii baan u noqday wacada rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii allana hadalkiisiibuu u noqday uma qaala nabigu waxa uu yii yaa sacdu sacdow inii anigu la uci rajula nin waan siinaya wlxaal ayruhu ayrkiina uu yahay axabu ilaya minhu mid ninkaa xaggiisa la iga jacayl badan yahay yani ninkaa aan siiyey waxaan ka jecelahay ninkaa kale aan qadiyey khashyata baqdin aan ka baqayo an yakubahu allaahu fi nnaar ilaahay naarta madax madax inuu ugu tuuro naarta in lagu tuuro weeye isagoo mankuusa inuu ilaahay madax madax naarta u geliyo aniga waxaweuga baaya warawahu xadiika waxaa soo wariyay yunus ibn yaziid alayli wamacmar ibni rashid asancaani wabnu ahi azuhri muxamed ibnu shihaab inanku adeerka u ahaa oo ah muxamed ibni cabdilaah ibni muslim magaciisa la yidhaahdo can zuhriyi bay ka soo wariyeen waa mutaabacaat weeye baan ka buudi naam warawaahu yunus waa ibnu yaziid alayli wa saalix ibni kaysaan almadani waa ninkii waayeelka aynu soo sheegnay ee sagaahanka xadiika ku bilaabay wa macmar ibni rashid wa bnu akhi azuhri wa muxamed ibni cabdilaahi bni muslim dhammaantood waa talaamiiddii uhri wey yay mutaabacaynayaan xadiikayay ku waafaqeen xadiidka yay ku waa mutaabaca lishucayb yani shiikhaa loo sheegay nimanka xagga dambe lagu sheegay ardaygii ka qaatay bay mutaabacaynayaan oo xadiika ay ku waafaqayaan xadiiku wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam iimaanka iyo islaamnimada inuu kala qaaday oo sacd bnu abi waqaas markuu tilmaamay ninkaa jucayl la yidhaahdo inuu yahay nin mumina ayaa nabigu leeya calayhi salaau wasalaam iimaankanaad ilaaqayso ninkan aad ku ammaanayso walibana wuxuu u keenay qaab ammaana oo uu doonayo xaq in lagu siiyo yani sideebaad uga tegaysaa waaba mumine wuxuu doonayaa inuu ammaano dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonaya taa inuu u iimaanku inuu yahay waxa qalbiga degaya laakiin adigu waxa kuu muuqanaya waa islaamnimadiis inuu tukanayo oo soomayo xajinayo acmaashaasaa kuu muuqanaysa taa ku sheego waxaa tiaahdaa waa muslim dheh waataynu soo sheegnay ida iftaraa ijtamaca waida ijtamaca iftaraa yani ida ijtamaca fii mawdicin waaxid sida xadiiskan oo kale ida ijtamaca iftaraqa fi lmacna iimaankana waxaa lagu qaadaya wixii qalbiga ah islaamnimadana wixii xubnaha laga samaynayay waida iftaraa fi lmawdic meesha lagu sheegaya hadday ku kala tagaan oo mid keliya la sheego ijtamaca macnuhu waa kulmaya ka kalena waa soo gudagelaya xadiiku saasuu inoo tilmaamaya eh, waxaa xadiidka looga jeedaa abcan bacdu ahlicilmi waxay leeyihin eh, waxaa loo diidayaa iimaankii baa loo diidaya waxaana loo sugayaa islaamnimadii daahirka ahayd baa loo sugaya oo islaamnimadiisu xaqiiqi may ahayd culimmada qaar baa maray laakiin qowlkaasi waa daciif raajixuna waxa uu yahay in looga jeedo sacad in la toosinayo la saxayo oo la leeyahay iimaankan aad ilaaqaysa taskiyada ah kada adiga waxa kuu muuqanaya waa islaamnimo sacad baa la toosinaya oo hadalka wanaagsan iyo erayga wanaagsan loo sheegaya laakiin ninka jucayl la yidhaahdaa nin khayr badan buu ahaa xadiika intiisa dambaana inoo daliila oo nabigu wuxuu inoo sheega calayhi salaatu wasalaam sababta looga tagay ma aha imaannimadiisa in laga shakisan yahay iyo islaamnimadiisa ee waxaa looga tegey meesha waxaa jooga dad loo baqayo oo mu'allafat lquluuba oo islaamka la jeclaysiinayo marka waxa loo qadiyey waa qiimaha uu nabiga agtiisa ku leeyahay baa loo qadiyey ee nuqsaan xagga diintiisa looma qadin taana tusaalayaasheedu waa badan yihin oo xunayn haniimadii markuu nabigu qaybinayay waatay ansaar ka cadhoodeen ay yidhaahdeen waxa weeye waxaasaanu soo qabanay acmaashooda intay taxeen waanu soo halganay waxa weeye dad hadda soo islaamayna waa la siinaya qaarna waxaabay yidhaahdeen dadkiisuu siinaya waayo ahlu makay ahaayeenoo mualafat lquluuba dadkii wax la siinayay nabiga markii loo sheega waa isugu yeedhay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u khudbaday hadalladiisi waxaa ka mid ahaa amaa tardawna an yadhab annaasu bishaai waalbaciir watarjicuuna birasuuli illaahi ilaa rixaalikum miyaydaan raalli ku ahayn dadku inay aiga iyo geela kaxaystaan idinkuna nabi maxamed alayhi salaau wasalaam kaxaysataan waa kii dabeedna ku ii lowla alhijratu lakuntum ra'an min alansaar low salaka annaasu waadiyan ah, la salaktu waadiya alansaari wa shicbahum dabeedna waatuu nabigu aad u ammaanay alayhi salaau wasalaam yani taa macnaheedu waa maxay xoolo haddii la qaybsanayo uskaga adduunyo la qaybsanayo adinta lagu adinaya waxa laga yaabaa fadli lagu bidayo in lagu qadiyey oo la yidhahda ninkan wadaadka ah ee iimaanka qaba isagu waa qancaya isaga aynu qadinno laakiin kuwan kale waa fitnoobayaana aynu isdhaafino waatuu nabigu sheegaya calayhi salaau wasalaam khashyata an yakubahu llahu fi nnaar jucayl waxaa bacd alaxaadii ku ansaxay sida ibnu wahab uu jaamica ku soo warinayo nabigu alayhi salaau wasalaam abi dar ayuu weydiiyey jucayl wuxuu i kayfa taraa ya aba dar jucaylan ninka jucayl la yidhaahda sideebaad u arkaysa xaalkiisa dabeedna waxa ihi abu dar miskiinu shakluhu mil muslimiin waa nin miskiina wuxuuna ka mid yahay ama qaabkiisu yahay qaabka muslimiinta qaala fakayfa tara fulana ninka hebel la yidhahdan sidaad u arkaysa qaala sayidun min asaadaat ninkaas waa madax wey wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaau wasalaam fajucaylun khayrun min mili lardi mila haada ninka jucayl la yidhaahdo uu ka khayr badan yahay ninka aad leedahay waa madax madaxda ka ah oo dhulka buuxiyey oo dhulka mugiisa ah jucayloo ka khayr badan marka afdaliyada iyo khayriyadu waa waxa qalbiga degay wey muuqaalada iyo gawaadhida la wato iyo guryaha la degan yahay iyo hantida la haysta ma aha xadiika macnihiisuna waa sidaas baabun ifshaau salaami min alislaam wuxuu baabu yahay salaanta in la faafiyaa islaamnimada inay ka mid tahay islaamnimada oo looga jeeda iimaanka looga jeedo wa qaala camaar waxau ihi wa camaaru bnu yaasir alaaun alaau khisaalin saddex khasladood man jamacahunna kii kulmiya faqad jamaca wuxuu kulmiya aliimaana iimaan buu kulmiyey yani kamaal aliimaan iimaanka kamaalkiisa ayaa isugu yimi alinsaafu min nafsik naftaada cadaalad inaad u samayso alinsaafu min nafsik naftaada cadaalad inaad waxa weeye u samayso oo naftaadu ay cadaalad samayso taana waxay ku macneeyeen waa inuu garto qofku xaqa lagu leeyahay gudo iyadoo aan laga codsan an yacrifa almaru alxaqa calayh xaqa lagu leeyahay qofku inuu garto wa yuufiihi min hayri alab iyadoo aan laga dalbinna inuu waxa weeye insaaf buu sameeyey waayo qofku waa jecel yahay waxa uu leeyahay isagoo aan dalban in la siiyo qofka xuquuq ku leedahay adoo aan weydiisan oo aan ka dabaqayle inuu kuu keeno soo naftaadu jeclaysan mayso mid la mida ah dadka inaad kula dhaqanto oo xuquuqda adiga lagugu leeyahayna inaad insaaf naftaada ka samayso oo dadka aad u gudbiso oo aad u celiso iyadoo waxa wey aan codsan qadiyadda labaad waa badlu salaam salaanta in la faafiyo lilcaalami caalamka in loo faafiyo caalamka oo dhan wada salaamo oo salaanta la faafiyo laakiin gaalku ma ku jira khilaaf baa ku sugan gaalka ma lagu bilaabaya mise lagu bilaabi maayo axaadiis waxay tilmaamaysaa inaan lagu bilaabayn laakiin hadday ku salaamaan waa laga qaadaya laakiin wixii aan ahayn salaamta assalaamu calaykum ya oo ah waxa weeye kayfa alxaal hadduu jaarkaaga yahay mucaamalada wanaagsan islaamku waa inoogu yeedhaya waa lagu bilaabaya kayf alxaal hadduu isagu kugu bilaabo weligaaba ka sugi mayse waxay tahay adoo islaamka matalaya adiguna xilliyada qaar inaad axwaashiisa weydiiso oo aad salaanto ahlan wasahlan iyo wixii la mida wlinfaaqu iyo in wax la bixiyo min aliktaar waxa weeye min qila wax yar in wax laga bixiyo yani adoo wax badan aan haysan oo muqtira oo mucsira aan wax badan haysan wixii aad haysatay inaad wax ka bixiso iyaduna waa amaal min nafsik naftaaday ku tacaluqdaa asalaamu lilcaalamna iyaduna waxay la xidhiidhaa xagga tawaaduca iyo dadka la dhaqankiisa qofku inuu kabirka ka fogaado dadkays u tawaaduco cid walba salaamo mid weyn iyo mid yar mid wax haysta iyo midaan haysan xaalim iyo jaahil cid walba inuu salaamo caasi iyo aa'ic dhammaan dadka inaad wada salaanto midaad wax dhaanta iyo mid ku dhaamaba taasina waa min makaarim alakhlaaqi alcudma bay ka mid tahay waa sida dadka loola dhaqmo alinfaaqu min ikhtaarna iyaduna waa gaayat ljuudi wاlkaram waa deeqsinimada halkii ugu dambaysay wey xabadii roodhida ahyd aad haysatay inaad qofka kala goosataan ama inaad isu dhaafiso wayuiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa nabiguna waa la weydiiyey calayhi salaau wasalaam xadiikii xubshi ee sunanta ku yimi waxaa la yidhi ayu sadaqati afal wuxuu hi nabigu juhdu lmuqili ninka aan wax badan haysan waxa uu naftiisa ku dirqinayo ee uu bixinayo wladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum qala maam abu cabdlah xadaana qutayba qutayba waxaa la yidhahda waa qutaybat bnu saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlaani amadii waaweynaa buu ka mid yahay aimada sitadana badankooda shiikh buu yahay qaala waxa uhi xadaana ley xadiikan waynu soo marna imaam lbukhaari wuxuu badelay oo keliya shiikhiis waa xadii aynu soo dhaafnay wey qutayba un baa lagu bedelay shiikhii hore qaala xadaana ley wa ley bnu sacd can yaziid bni abi xabiib can abi lkhayr marhad ibni cabdillaahi اlyazani can cabdillahi bni camr bni اlcaas ana rajula sala rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam riwaayaadka qaar waxaa lagu tilmaamay ninkaasi inuu abu dar yahay waana mubhamaat lmutuun waana cilmi muhima ragga matniga dhexdiisa lagu magacaabayo ee la ibhaaminayo ana mraatan ana rajulan in la doondoono oo la baado fawaaid badan baa ku sugan fawaaiddeedana waxaa ka mida waxaa la ogaanaya xadiikaasi xiliga uu soo baxay fawaaidda laga faaidayo baab nasikhi walmansukh bay naga anfacaysa kutub badan baa laga alifay waa cilmi culum xadiika ka mida kitaabka abi zurcat alciraaqi baa ka mida almustafaad min mubhamaat اlmatni wاlisnaad ayaa kutubta ugu waaweyn waxa weeye ka mida ana rajula sala rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam waxa weydiiyey ayu lislaami islaamka khisaashiis khayrun ugu khayr badan qaala waxau hi tucimu acaam cunto inaad quudiso wa taqra'u salaama salaanta aad la timaado cala man carafta waman lam tacrif midaad taqaanay midaadan aqoon labadaba inaad salaanto baabun kufraan lcashiir wuxuu baab u yahay ninka in lagu gaaloobo nicmadiis alcashiir waa azawj weeyi cashiir waa akiil yani ninkii xaaskiisa la dhaqmayey waa mucaashir liawjatihi wey iyo wa kufrin ay wa baabu kufrin waa baabkii gaalnimo duuna kufrin gaalnimo ka sokaysay gaalnimadii yarayd ayuu yahay fiihi waxaa ku sugan baabkan can abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu xadiikiisuna waa inoo iman doonaa hadda waa tilmaamaya oo keliya laakiin wuxuu inoo keenayaa xadiidka cabdilaahi bni cabaas ayaa halkan laynoogu keenaya baabkan wuxuu u baabaysanayaa gaalnimada kitaabuliimaan baynu ku suganna iyo gaalnimadu xaggay iska soo galeen ya waa isku lid wey waa isku lid weeye sidaasaa loo sheegay mar haddii iimaanka laga soo hadlayay lidkiisi baa la sheegaya shaykhulislaam waxa uu yidhaahdaa alkufru ضid اliimaan biitifaaqi اlmuslimiin gaalnimadu iimaanka lidkeeda wey waa tacriifka ugu kooban iimaanka haddaad soo fahantay gaalnimadu waa macnaha loo keena waa macnahaas xadaana cabdulahi bnu maslama bukhaari wuxuu yihi cabdulahi bnu maslama ibni alqacnabi ayaa noo sheekeeyey waa nimankii ka qaatay imaamu maalik muwaa nimanka ugu waaweyn weeye bal waxaa la sheegaa imaamu maalik markuu u yimaado cabdulaahi bnu maslama alqacnabi inuu yidhaahdo qumuu ilaa khayri ahli اlardi dadka dunida ku nool ninkii ugu wanaagsana ayaa inoo soo socday haloo soo kaco waa la soo dhaweey yani litarxiibi bihi soo dhowayn ayaa loogu istaagayay nin aad u xifdi badan buu ahaa laakiin in badan isagoo cilmi leh ayaanu u fadhiisan xadiika inuu faafiyo dabeedna maalintii dambaa la arkay isagoo xadiikii bilaabay u fadhiya waana lagu ogaa cilmulxadiika inuu yaqaano haddaba de rag iyagoo cilmi badan haya iska ganacsanaya ama iska tukanaya oo aan u fadhiisan inay dadka wax u faa'iideeyaan dabeedna manaan baa la tusa waa loo yima waxaa la yidhi kugumaanaan ogayn adoo xadii dhigaya maxaa kugu kalifay wuxuu hi manaan baa waxa lay tusa maalintii qiyaame iyadoo dadkii ay soo baxeen dabeedna nimankii muxadisiinta aanu asxaabta ahayn baa la kaxeeyey waxaan ismooday inaan ka mid ka raacay buuri waayo muxadii buu isu hayst dabeedna waxa la yh ka har wuxuu hi muxadid baan ah oo nimankanna waanu isnaqaana muxadiiin baanu isku wada ahay wuxuu hi waxa laygu yidhi iyagu xadauu wanasharuu cilmiga iyagu way faafiyeen wakatamtahu adiguna waad qaris dabeedna wuxuu halkii baan ku hahay markii uu soo toosayba waa bilaabay xadiikiisii waa taaynu hadda hayno xadaana cabdulahi bnu maslama can malik waa imaamu malik weeye can zayd bni aslam can caطaa bni taabcintii waaweynaa labaduba zayd bn aslam mawla cabdlahi bni cumar iyo caa bni yasaar can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala waxa wuri qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam uraytu naara naarta ayaa lay tusay faidaa akaru ahliha waaba iyadoo dadka ugu badani ehelkeeda ugu badani annisaau dumar ay yihiin yakfurna way gaaloobayaan qiila waxaa la yidhi ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka gaaloobayaan qaala waxa uhi nabigu yakfurna waa ka gaaloobayaan alcashiira ninka yacni nicmadiisa iyo wanaagiisa ayay kufrinayaan oo ka gaaloobayaan wayakfurna way ka gaaloobayaan alxsaana yani way dafirayaan alkufru aljuxuud wey wayajxaduuna waxay dafirayaan alixsaana samafalka loo galay low axsanta haddii samafasho ilaa ixdaahunna midkood addahra xilligoo dhan waxaad odhan kartaa addahra yani ninka ay wax ka dafirayaan intii uu noolaa wanaaggii uu u qabanayay oo xaqiiqo ah ama addahra xilligoo dhan min aadam calayhi salaam ilaa qiyaami saaca haddii lagaba soo qaado ilahay inuu ku noolaysiiyo intaasoo dhan haddaad wanaajinayso way dafirayaan oo mubaalaqa laga dhigo uma ra'at aragta minka xaggaaga shayan shay tanwiintaasina waa litaqliil yani shayan qaliila wax yar oo bal waa laga yaabaa waxaasi ismaandhaaf inuu yahay oo aadan kuba khaldanaynba qaalat waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka kaama arag xaggaaga khayran wanaag qaun weligay weligay wax wanaaga waxa weeye kaama arag waa la yaqaanaabaan filaya waa wax iska soo noqnoqda wey ootaan wligaba ku iina maanta wan duaado ma adiga weliga waxaad ii qabatayo male ee waxaan kaa hayaba waa kufraan lcashiir culimmaduna waxay yidhaahdeen haddii xaqii ninkeeda oo lagu tilmaamay low amartu liaxadin an yasjuda liaxad la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha qof bini aadami hadduu bini aadam u sujuudi lahaa gabadhaa la odhan lahaa ninkaaga u sujuud liciami xaqihi calayha xaqa weyna uu ku leeyahay awgeed ninka noocaas hadday dafirtay waxay yidhaahdeen waxaa u fududaanaysa nicmada allana subxaanahu watacaala inay dafirto ama nicmada ninkaasi siinayo waa nicmo alle subxaanahu watacaala ilaahay baa ugu sababay dafiraadda ay dafiraysana waa kufraanu linicmat illah bay soo gudagelaysa maxalu shaahidku waxa uu yahay gaalnimadu inay tahay didliimaantaasi waa masalo qadiyada labaad gaalnimadu inay tahay shucab iyo qaybo inay tahay sida iimaankuba uu shucab u yahay oo gaalnimada waxaa ka kuwa islaamnimada lagaga baxayo kufrun akbar yanqulu can ilmilla waxaa kaloo ka mida kufrun ashar laa yanqulu can ilmilla macaasiduna waa kufrun ashar wixii sharcigu aanu ku sheegin gaalnimo inay tahay kulu macsiya waa shucbatun min shucab اlkufr wa kulu طaacatin waa shucbatun min shucab اliimaan lakiin su-aal haddaan idin weydiiyo macsiyo aan lagu sheegin gaalnimo inay tahay sharcigu aanu ku sheegin maadaamay tahay shucbatun min shucab اlkufri ma odhanaynaa waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo yar ma ku sheegayna oo gaalnimada ku ilaaqayna ya su-aasha ma fahamtiin waxaa laynoo sheegay qitaaluhu kufrun muslimka in lala dagaalamaa waa gaalnimo ma islaamnimada lagaga baxaya waa maya waa gaalnimadii yarayd weeye waxaa laynoo sheega waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkaafiruun waa gaalnimadii yarayd haddaan ictiqaad aan u helin waa kufrun ashar sii wada maxay kale way badan tahay waxaa ka mida laa tarjicu bacdi kufaara man iddacaa ilaa hayri abiihi wahuwa yaclamuhu ila kafar waa gaaloob ninka aabbihii aabba aan ahayn nisba sheegta waxyaabahaasoo dhani waa macaasi gaalnimo maaha waa macaasi wey ku sheegtay gaalnimo markay adiladaasi ku sheegtay baynu caddaynaynaa gaalnimadii yarayd inay tahay laakiin macsiyo kale macaasida kale ee aan sharcigu ku sheegin gaalnimo ma odhanaynaa waa kufrun duuna kufrin maadaamay tahay shucbatun min shucab اlkufr su-aasha ma la fahm nacam wala la nacam waa masala khilaafiya laakiin waxaa loo badaya inaan lagu magacaabayn inaan lagu magacaabayn oo aan lagu ilaaqayn laakiin wixii sharciga lagu ilaaqay lagu magacaabay waa lagu ilaaqaya laakiin waa la cadaynaya culimada qaar waxay dhahdeen waa lagu ilaaqaya oo waa lagu sheegaya laakiin looga dhalin maayo isim laga dhalin maayo isim laga dhalin maayo yani maalan mid khamriga cabay baad arkaysa waxaad leedahay kafar oo uga jeeddo gaalnimadii yarayd aad uga jeeddo laakiin magac u bixin maysid alkaafiro la odhan maayo waayo magaca waxa laga dhalaya waxa dhammayska tiran baa laga dhalaya hadal ku sugan laakiin isticmaalka waxa loo isticmaalaya intii sharcigu isticmaalay maqsuudkuna waxa uu yahay gaalnimadu inay laba u qaybsanto mid weyn oo islaamnimada lagaga baxayo iyo mid soke baabun wuxuu baabu yahay almacaasi macaasidu min amri ljaahiliya jaahiliyada amarkooda inuu ka mid yahay walaa yukafaru la gaalaysiin maayo saaxibuha saaxiibkeed la gaalaysiin maayo birtikaabiha yani samaynta uu sameeyey ilaa bishirki shirki inuu la yimaado mooyaane macsi lagu gaalaysiin maayo liqowli nabiyi sal allahu alayh wasalam inaka adigu imruun shaksi baa tahay fiika ay ku sugan tahay jaahiliyatun ay khaslatun jaahiliya khaslad iyo dabeecad jaahiliya ay ku sugan tahay iyo wa qowli llaahi tacaala in allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi cibaadadiisa in cid kale lala wadaajiyo waxaa kaloo soo gelaya gaalnimadii shirkiba yaanu wehelin gaalnimadii kalena waa soo gelaysa waayo waa islaamnimadii iyo iimaannimadii bay la mid tahay shirkiga iyo kufriga haddii waxa weeye mid keliya la sheego ka kalena waa soo gudagelaya haddii labadooda meel lagu wada sheegana midba macna lagu qaadaya shirkiguna waa cibaadada alleh in wax lala wadaajiyo gaalnimaduna waa waxyaabihii kale in lagu gaaloobo wayakfiru alla waa u dhaafaa dunuubta maa duuna dalika shirkiga waxaa ka sokeeya liman yashaau cidda uu doono alla waa u dhaafaa qaala abu cabdillaah xadaana sulaymaan bnu xarb alsdi qal xadaana ucb wshucbة bn اxajaaj amiir اlmuminiin can wasil bni xayaan alأxdab waxaa lagu sheegay laqabkiisa oo caaha ama aafa ahayd axdab waa ninka tuurtala wey can ilmacruur ibni suwayd qaala waxa uhi laqiitu aba dar saxaabigaasaan la kulmay birabada meesha la yidhaahdo waa meel madiina u dhow wey wlxaal calayhi dushiisa ay tahay xullatun isku joog wacalaa hulaamihi addoonkiisana xullatun isku joog se riwaayaadku tilmaamayaan xullo waxaa la yidhaahdaa labada shay ee isu eeg qaarna waxay yidhaahdaan xullo waxaa la yidhahdaa labada shay ee isu eeg ee cusub welibana ee cusub ee jadiidka ah ayaa la yidhaahdaa marka abudar caadaduna waxay tahay ninkaya addoonkiisu inay kala soocan yihiin aniga iyo shaqaalahaygu aanu kala socnaano aniga iyo dadka iga hooseeyaanu kala socnaano aniga iyo dadkaan ila mustawaaha ahayn oo waxyaabaha loo keenay meelaha qaaliga ah ya koobka sha halkan kun baynu kaga cabbaynaa meelaha qaarna hal dolar iyo laba dolar baa lagaga cabbaya waa laga yaaba kani inuu ka wanaagsan yahay oo canageella u yahay ya sababtu wax kale ma waxa lacagtaa dheeraadkaa ah loo bixinaya ayaanay cid waliba ila soo fadhiisan waxaa ila soo fadhiisanaya un nin shaha laba dolar ka bixinaya ujeedadaasaa looga jeedaa naam laakiin taasi maqsuud maaha abudar isku joog cusuboo uu lahaa ayuu midna u xidhay addoonkiis yacni labadii isku joog mid ka ah, midna isaga ayaa xidhay midna isaga ayaa xidhay riwaayaadka qaar waxaa ku yimi waxaa layidhi maxaad adigu kan cusub u qaadan weyday oo kaaga aad ugu geyn weyday oo adigu aad laba cusub u xidhan weyda labada idlaadayna aad addoonka ugu dan weyday qisadu saasay ku soo baxday marka xulla hadda waxa loogu magacaabay waa laba isku joogoo isu eeg oo idlaaday ama qadiima iyo laba cusub abidar wuxuu sameeyey mid qadiima iyo mid cusub buu isku qaatay addoonkiina wuxuu siiyey mid qadiima iyo mid cusub wayna isu egyihiinoo waa isku nooc laakiin waa kala cusub yihiin marka mid waliba isku joog buu xidhay laakiin isma laha fasaaltuhu can dalika taasaan weydiiyey yani maxaa inaad la sinaato xagga labiska faqaala wuxuu hi innii anigu saababtu waxaan la caytamay rajulan nin baan la caytamay waa bilaal alxabashi sida riwaayaadku ay tilmaamayaan facayartuhu waxaan ku ceebeeyey biummihi hooyadii oo waxau hi yabna sawda kii gabadha madowi dhashay ayuu ku sheegay faqaala liya nabiyu sal allahu alayh wasalam yani hooyadii madoobayd buu ku sheegay ma sii fogaan laakiin midabka hooyadii ayuunbuu tilmaamay faqaala liy nabiyu sal اllahu alayh wasalam wxa uhi ya aba dar acyartahu biummi ma hooyadii baad ku ceebaysay inaka adigu imruun shaksi baa tahay fiika ay ku sugan tahay jaahiliya khaslo jaahiliya ay ku sugan tahay ikhwaanukum walaaladiin khawaalukum dabeedna wuxuu sheegaya maxalu shaahidkii yani bilaal alxabashi baa laga hadlay ikhwaanukum walaaladiin khawaalukum waa shaqaalihiinna weeye guud ahaan waxaa laga hadlayaa addoommadii jacalahum ullah ilaahay wuxuu ka yeelay taxta aydiikum acmihinna hoostooda nidinka ayuu ilaahay idin hoos keenay acmihiinna ayuu ilaahay hoos keenay faman axadkii kaana uu ahaaday ahuuhu walaalkii xagga islaamka taxta yadihi mid waxa weeye qacantiisa hoostiisa ahaatay oo uu addoon u noqdo falyucimhu ha yakulu waxa uu cunayo ha quudiyo waliyulbisuha yalbasu waxa uu walaa tukalifuuhum ha kalifina maa yalibuhum wax ka aalib noqonayo ka tan badan ha ku kalifina fain kalaftumuuhum haddii aa kaliftaan oo shaqaa u dirtaan fa aciinuuhum waxa weeye shaqada u kaalmeeya yani xadiiku wuxuu ka hadlayaa awalan caayidu inay tahay welibana la isku caayo midab iyo cunsuriyad iyo wixii la mida min amri aljaahiliya inay ka mid tahay aljaahiliyana waa qabla alislaam waa xilligii gaalnimada waxaana jaahiliye loogu bixiyey likarat اljahli fiiha jahliga ayaa badnaa maxalu shaahidku waa halkaas yani macaasidu waa jaahiliya yani fiiha shucbat jaahiliya macaasida iyo dunuubtu waa shucbat jaahiliya jaahiliyadana haddii la ilaaqo waa gaalimo waa gaalimo yani fiika jaahiliya la odhanaya laakiin haddii la ilaaqo aljaahiliya haddii la yidhaahdo iyada waxaa laga dhadhansanaya gaalaysiin oo halkay culimmadu ku qabsadeen sayid qutub markuu alifay jaahiliyat lqarni alcishriin qarniga labaatanaad jaahiliyadii in lagu noqday hadalladuu sheegayaana ay ka mid ahayd yani caadat albashariya ila aljaahiliya yani xilligii qabla alislaamka loo noqday marka taa la ilaaqi maayo laakiin shucbatun jaahiliya khaslatun jaahiliya iyo wixii la mida ah, camal اjaahiliya sida xadiista ku timi ta noocaasa laabaas xadiika fawaaid badan baynu ka faa'idaysanayna waxaa ka qofku shaqaalihiisa addoon hadda lama hayo laakiin qofku shaqaalu leeyahay mushahaar uu siinayo shaqaalihiisa inuu si wanaagsan ula dhaqmo oo cuntada uu cunaya mid lamida uu siiyo ya cadaalad inuu u sameeyo inay wanaagsan tahay waxa waajibkaahi waa muwaasaad musaawaad ma aha musaawaadku waa gobonnimo muwaasaadkuna waa waajib weeye maxay ku kala duwan tahay muwaasaad waa inaad u samafasho oo danahooda aad guddo waa muwaasaad wuxuu xidho wuxuu cuno waa lagugu leeyahy laakiin musaawaat inuu kula mid noqdo waajib kuguma ah laakiin waa gobannimo weeye shaqadana in laga fududeeyo yacni dadka qaar waa nooc gunnimo ah hadduu helo cid ka hoosaysa wuxuu odhanaya yaanu fadhiisan bal waxaa laga yaabaa inuu basaaso oo maxaad u gelaysaa whatsapka iyo internetka u gelaysa maxaad waxa weeye shaah u cabaysa maxaad isaga baashaalaysa maxaad leedha u istaagaysaa wuxuu isleeyahy qofkaasi maadaamuu shaqaale ku yahay afarlabaatanka saacadood ama sideeddaa saacadood uu shaqaynayo yaanu madaxa qaadin waxaa la gabdhaha guryaha lagu qabsaday khadaamadaha ah ee shaqeeya dumarka qaarna waxaa laga yaabaa kijada inay la galaan maryaha la maydhaan caawiyaan saacidaan oo ay saaiibaan midna waaa laga yaaba itaa haada markay dhammaysan telefoonka u diido markay shaqo kaloo ay qabata ay u soo weydo waxaa laga yaaba sallaan intay u soo qaada inay tiraahdo saqafka masax iyo siliig burca inay ka dhacda allahu aclam laakiin sacuudiga waa ka dhacdaa hablaha soomaaliyeed ila muddaan meesha deganaa jimcaho kaleyabay xaafadayda usoo nashashatag gidaarada maydhaan xitaa oo ay u baxaan saqafka u baxaan intay sallaanfuulaan markay shaqaalaysiinayaanna gabadha culus ma shaqaalaysiiyaan waayo waxay doonayaan mid gidaarka fuulaysay doonayaan ya afarlaaanka saacadood shaqaynaysa wax wanaagsan maaha wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed